bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri addunya wadiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxammadin wa calaa aalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacd insha allahu tacaala waxaynu bilaabi doonnaa eh, kitaabkii ahaa manhaj saalikiin eh, lisheykh cabdiraxmaan ibni naasir asacdi raximah allah sheekhu wuxuu yihi raximah llah kitaabu ljanaa'is qaala anabiyu sala allahu alayhi wasalama laqinuu mowtaakum laa ilaaha ila allah rawaahu muslim wa qaala iqra'uu calaa mowtaakum yaasiin rawaahu anasaa'iyu wa abu daawuud wuxuu yacni eh, cinwaanku yahay kitaabu ljanaa'is janaaisku waa jamcu janaaza janaaza jamaceedu weeye yani janaais waa jamac mufradkeedu waa janaaza janaazana waa bikasri aljiim ama bifatxi iljiim janaaza ama jinaaza labaduba yani waa ku bannaan yihiin waxaa lagu iطlaaqiyo ama lagu magacaabayo waxay culimmadu leeyihiin yacnii janaaza iyo jinaaza labaduba meydkana waa la yidhaahdaa nacashka lagu qaadayo meydkana waa la yidhaahdaa mid kastaba waa lagu itlaaqaa janaaza culamada qaarna way kala tafriiqinayaan oo waxay leeyihiin janaaza haddii la yidhaahdo waxaa loo jeedaa meydka janaaza haddii la yidhaahdo meydkaa loo jeedaa haddii laakiin jinaaza la yidhaahdo oo la kasriyo waxaa loo jeedaa nacashka lagu qaadayo sariirta lagu qaadayo meydka ayaa loo jeedaa qaar cagsi ka dhigayana waa jiraanoo odhanaya haddii jinaaza la yidhaahdo waxaa loo jeedaa sariirta lagu qaadayo meydka ama nacashka yani haddii la yidhaahdo eh, jinaaza haddii la hoos dhigo jinaaza la yidhaahdana waxaa loo jeedaa yani markaasi meydka loo jeedaa sidaa marka waxay noqonaysaa yani saddex qowl bay noqonaysaa marka in la yidhaahdo labaduba janaaza iyo jinaaza labaduba maydkana waa la yidhaahdaa nacashkana waa la yidhaahdaa iyo in la kala tafriiqiyo la yidhahdo haddii jiimka la fatxiyana waa meydka haddii jiimka la kasriyana waa shaygan lagu qaadayo ah nacashka iyo kaa cagsigiisa oo cagsigu muxuu noqonayaa in la yidhaahdo marka la hoos dhigo jiinkao jinaaza la yidhaahdo meydku ku dhacayaa haddii la fadxiyana wuxuu ku dhacayaa yani wuxuu ku dhacayaa eh, haddii la fadxiyana wuxuu ku dhacayaa eh, nacshuu ku dhacayaa eh, intaas waa yani lafdiga iyo waxa uu ku dhacayo weeyaan waxaa ka horreeyey oo yani hadda annaga yani waxaan qaadanaynaa kitaab aljanaa-is iyo kitaabu azaka iyo asiyaam iyo xaj marka janais waxaa ka horreeyey kitaabu salaa baa ka horreeyey waxayna culimmadu sheegeen yani sababta loogu sheegay markii kitaabu salaa la soo dhameeyey kitaabuljanaaiz loogu sheegay yani waxa weeyaan qofka meyidka waxa loo qabanayo waxa ugu muhiimsan waa salaada lagu tukanayo marka salaaddii sidaasaa loogu munaasabeeyey maadaama salaaddii laga soo hadlayey saasaa janaa'iskana loogu xujiyey maadaama meydka waxaa loo qabanayo waxaa ugu muhiimsan uu yahay in lagu tukado wuxuu soo arooriyey sheekhu yani xadiidka nebi moxamed sal allahu alay waslam nebigu uu yihi laqinuu mowtaakum u laqina yacni kuwiina dhintay laa ilaaha ila allah lafdigaas ama kelmaddaas u laqina laa ilaaha xaqun yani ilaah aq yacni ma uu jiro ilaah xaq ah ila allahu alla mooyaane yani uluuhiyada xaqa ah alloon iskale rawaahu muslim xadiidka imaam muslim baa wariyey eh, xadiidku wuxuu tilmaamayaa in loo laqino oo markaasi loo akriyo qofka meydkaah qofku markuu dhimanayo laa ilaaha ila allah lafdiga hadda inoo qoran waa mowtaakum kuwiina dhintay waxaana la garanaya qof haduu dhinto waxba looma laqino waayo wuu dhintay laakiin culimadu waxay yidhahdeen waxaa loo jeedaa waa min baab tasmiyat الshay bima yasiiru ilayhi min baab tasmiyati shay bima yasiiru ilayhi waa shayga in lagu magacaabo waxa uu noqon doono hadda meyd maaha yani hadda hadda waa nool yah oo naftu way ku jirtaa laakiin nafti baa ka sii bahaysaoo bacda qaliil meyd buu noqonaya marka wixii uu noqon lahaaba hadda lagu magacaabay tasmiyat shay bima yasiiru ilayhi ayb Eh, marka marka lagu soo xaadiro oo geeridu markaasi calaamaadkeedii ay ka muuqdaan xaalka noocaasa weeye yani xaaladda loo laqinayo oo markaasi yani agtiisaa lagu odhanayaa haddii marka uu odhan waayana waxaa lagu odhanayaa waxaad dhahdaa laa ilaaha ila allah sida nebiguba sal allahu aleh wasalam nin ansaari ah oo markaasi naftu ay hayso ayuu u yimid markaasaa wuxuu ku yidhi nebigu sal allahu alay wasalam yaa khaal qul laa ilaaha ila allah abtiyo waxaad dhahdaa laa ilaaha ila allah u dheh marka waa lagu odhanayaa yani waxaa la odhanayaa dheh baa la odhanayaa kadalika nebigu sal allahu alay slam adeerkiis abu aalib wuxuu ku lahaa yaa cam qul laa ilaaha ila allah sawaadix ma marka waa lagu odhanaya hadduu odhan waayo waa lagu odhanaya haddii intuu yidhaahdo hadal kale haddana uu ka dambaysiiyo haddana waa lagu celinaya mar hadduu yidhahdo yani waa ku filanta laakiin hadduu hadalkale ka dambaysiiyo haddana waa yani waa loo laqimaya sababtan waxaa weeye nebigu sal alla alay sl nebigu waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa inuu nebigu yidhi man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna qofka hadalka ugu dambeeya oo markuu dhimanayo hadalkiisa ugu dambeeya uu yahay laa ilaaha ila allah jannaduu gelaya man qaala laa ilaaha ila allah man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna maadaama marka awaabka noocaasa iyo ajarka noocaasa laga helayo yani sidaasaa nebigu u leeyahay sal allahu aleh wasalam u laqina yani dadka markaasi dhimanaya yani laa ilaaha illa u laqina waana towxiidkii weeyaan kelima towxiidkii weeyaan xadiidkana imaam muslim ayaa wariyey wa qaala wuxuu kaloo nebigu yidhi sal allahu alay wasalam iqra'uu calaa mawtaakum waxaad ku akhrisaan kuwiina dhibanaya mawtaakum kuwiina dhimanaya waxaad ku akhrisaan yaasiin ku akhriya rawahu nasaa'i abu daawuud xadiidkani waa xadiis daciif ah. yani sida sheekhu inoo sheegay waxaa wariyey imaamu nasaa'i kitaabkiisa camalu yowm aleyla yani kadalika abu daawuud baa wariyey culimo kalena waa wariyeen marka xadiikani waa xadii aciifa ah weeye xikmadda yani culimmada qaar waxay tilmaameen oo yani bacd اlfuqahaa yani xikmadda yani laga leeyahay in qofka lagu akriyo yani yaasiin waxay yidhaahdeen xadiid baa soo arooray odhanaya maa min mayitin yamuutu fayuqra'u cindahu yaasiin ilaa hawana allahu calayhi yani ma uu jiro mayd dhimanaya oo markaa agtiisa yaasiin lagu akrinayo hadduuba jiro ilaa hawana allahu calayhi ilahay waa u sahla yani sakaraatulmowtka alla waa u sahla laakiin xadiikaasi waa aciif xadiikaasi waa daciif yani oo ma sugna culimmadan waxay ku sheegeen yani inay tahay bidcu camalka noocaasoo kale mar haddii xadiidkan usan sugnayn yani in la sameeyo oo markaasi lagu akhriyo agtiisa yani waxay yidhaahdeen waa bidco sheikh اlalbani raximah اllah kitaabkiisa axkaam اljanaa'iska wuxuu yidhi waama qira'aةu suurati yaasiin cindahu yani wtwjiihuhu naxو اlqiblati falam yaصixa fiihi xadiiثu bal kariha saciidu ibnu musayib yani in lagu akhriyo suuratu yaasiin yani qofka meydka agtiisa kadalika in qiblada loo jeediyo markaasi ma asixin arrinkaasi oo wax xadiida kuma asixin ta dambe oo ah in qiblada loo jeediyo saciid bin musayib oo taabici ahaa taabici jaliila yani waa karaahsan jiray marka xadiidna yani kuma kuma sugna khaas ah axaadiid caama oo markaas tawjiihaasi ay qaar culimadu u daliishadeen way jiraan laakiin si gaara yani markaa ma og jiro Eh, waxaa kaloo jira yani talqiin yani culamada qaar ka mid ah ay sheegeen oo qof markuu yani ama dhinto oo la aaso oo naftu ay ka baxdo yani waxay ku sheegaan talqiin oo markaas meydkii lagu odhanayo waxaad dhahdaa yani eh, rabbigayga waa alle nebigayga waa muxamed diinteedu waa islaam yani sidaa dheh yani xadiikaas macnaha tilmaamaya waxaa wariyey imaam aawaraani fi mucjam alkabiir can abi umaama yani xadiikaas waa xadii aciif ah waa xadii daciif ah mana bannaana camalka noocaasa in markaa la sameeyo dad fara badan way sameeyaan laakiin ma bannaana yani asancaani kitaabkii subulsalaamka isagoo ka hadlaya yani arrintaasa wuxuu yidhi yani aimatu taxqiiq waxay sheegeen xadiikaas inuu yahay xadii aciifa inuu yahay walcamalu bihi bidca in lagu camalfala inay tahay inay bidca tahay ayb wuxuu sii raaciyey walaa yukhtaru bikarai man yafcaluhu yaan lagu kadsoomin dadka badanoo arrinkaas samaynaya meelo badan baa laga sameeyaa yani markaasi in markii qofka meydka la aaso in wax loo laqino oo hadda arrimahan sheegnay in la yidhaahdo dheh laakiin yani maadaama xadiidku uu daciif yahay daciifun jiddan yani camalkaasi waa bidco inuu bidco yahay kadalika waxaa sheegay alciz ibnu cabdisalaam oo wuxuu sheegay inuu yahay arrinkaasi bidco kadalika imaam alalbani raximah ullah iyo keyrkiisba way sheegeen arrinkaasi inuusan sax ahayn ibnu qayim aljawsiya raximah ullah zaad wuxuu odhanayaa nebiga hadigiisa ka mid ma ahayn inuu qabriga agtiisa fadhiisto oo markaas meydka uu u laqino yacni sidaa ay samaynayaan dad fara badan yacni maanta marka arrinkaasna waa arrin bidca ah yacni waxay u xuujaysanayaanna yacni markaasi ma sugnaa sheekhu marka wuxuu yihi waqaala iqra'uu calaa mawtaakum yaasiin rawaahu anasaa'iyu wa abu daawuud abu daawuud iyo nasaa'i baa wariyey kadalika yani ibnu maajah wuu wariyey imaamu daaruquni isagoo sheegaya wuxuu yidhi hada xadiiu aciif isnaad majhuul matni walaa yaix fi baabi xadii yani xadiiku waa xadii aciifa sanadkiisu waa aciif matnigiisuna waa majhuul yani markaasi baabkana yani waxba kama ansixin sheekh wuxuu yidhi watajhiizu lmayiti mayidka in la diyaariyo bigaslihi lagu diyaariyo mayritaan la mayrayo iyo wa takfiinihi yacni kafnid la kafnayo wasalaati calayhi iyo salaad lagu tukanayo iyo wa xamlihi qaaditaanka la qaadayo yacni qabriga loo qaadayo wa dafnihi iyo aastaankiisa la aasayo fardu kifaayatin intaasba waa fardu kifaayo weeye yani fardu kifaaya waa khabarkii wa tajhiizu lmayiti mubtadahaas khabarkiisu fardu kifaayatin weeyaan man wuxuu noqonayaa watajhiizulmayiti fardu kifaayatin saasuu noqonayaa inta dambana inta dhaxana yani waxay ku tacalluqaysaa tajhiiska lagu tacallujinaya marka yani sheekhu wuxuu tilmaamayaa arrimahaas uu sheekhu inoo sheegay yani oo ah meydka in la mayro in la kafno in lagu tukado in la qaado in la aaso arrimahaasoo dhan inay yihiin fardu kifaaya fardu kifaaya macniis waxaa weeyaan dadkii qaar hadday sameeyaan kuwii kale waa ka dhacaya fardu cayn iyo fardu kifaaya yani furuuqda udhaxaysa fardu cayn qof kasta waa laga doonayaa qof kasta waa laga doonaya sida salaadaha oo kale waa fardu cayn laakiin fardu kifaaya waxaa weeye dadkii qaar hadday sameeyaan kuwii kale imii yani imigii waa ka dhacaya waxaa ugu horeeya yani maydka yani waxa loo qabanayo arrimaha sheekhu inoo sheegay in la mayro sheekhu inooma sheegin sifada loo mayrayo kayfiyadee loo mayraya maydka inooma sheegin kaana waxaa muddo nooga tegey inuu yahay yani shay iska mashhuur oo macruuf ah laakiin waa loo baahan yahay qofku markaas inuu barto lanna intaa dad baa dhimanaya yani dhammaanna waa la wada dhimanaya kullu nafsin daa'iqat lmowt qof yani geeri ka badbaadaya ma uu jiro marka yacni qofku inuu ogaado oo barto kayfiyada loo mayrayo yani meydka waa muhiim waxay culimmadu yidhaahdaan yacni marka meydka la mayrayo yacni kayfiye waa kayfiyo yani sunno ah oo markaasi yacni nebigu sal allahu alay wasalam asxaabta uu baray kayfiyadaasi yani waxay noqonaysaa culimmaduna ay tilmaameen yani meydku markay naftu ka baxdo awala in indhaha loo laabo oo nabigu wuxuu sheegay sal allahu alay wasalam qof markay naftu ka baxdo inuu basarkuna raacayo oo indhuhu markaa ay taagmayaan marka in indhihii loo laabo marka la mayrayo marka yani waa la soo fariisinayaa meydkii yani in fadhiga ku dhow ayaa markaa kor loo soo qaadaya kadibna culimadu waxay yidhahdeen calooshiisa ayaa xoogaa sidaa loo loo riixriixayaa si haddii calooha markaas ay waay ugu jiraan banaanka u yimaadaan kadib markaas waa loo istijaynayaa oo sabiilaynkii ayaa la nadiifinaya oo markaas laga mayraya wixii ka soo baxay saxaradii iyo kaadii ayaa markaasi laga mayraya ayadoo weliba markaa cawrada la asturayo cawrada waa la asturayaa jirka intiisa kale waa la muujinayaa oo marka dharka waa laga qaadaya soo waadix maahan oo waxaa laga qaadanaya xadiidka yani tilmaamaya markii nabigu dhintay sal allahu aleh wasalam asxaabtu waxay isweydiiyeen yanii see nebiga u galnaa ma dharkan ka saarnaa sida yanii kuweena dhintay oo kale mase dharkiisaan u daynaa hurdo oo kalaa qabatay markaasaa waxaa loo sheegay cidaysan arkaynba waxay u sheegtay inay rasuulka ku mayraan dharkiisa dharkiisi baa nebiga lagu mayray sal allahu aleh wasalam halkaa marka waxaa laga qaadanaya dadka kale in dharka laga saarayo laakiin cawradu mar kasta waa la asturayaa qofku wuxuu gashanayaa yani galoofiska qufaasayinka waxbuu gashanaya qofku kadibna yani iyadoo cawradu ay asturan tahay taxta yani waxa uu saaray cawradu asturaya hoosteeda ayuu markaasi ka nadiifinaya markuu ka nadiifiyo oo u isjeeyo kadib yani waa u weyseynaya weysadii la yaqaanay ayuu u weyseynaya madmadada iyo istinshaaa ama luqluqashada yani sandaarsigu waxaa lagu kaaftoomayaa inta mare la qooyo in markaas ilkihiisii afkii la nadiifiyo kadaalika mare kale inta la qooyo in sankiisii la nadiifiyo lanna suurtagal maahan in biyo afka lagaga shubo sanka markaasi suurtagal maahan waxaa laga yaaba haddii biyo afka lagaga shubo inay markaasi caloosha intay gaaraan ay haddana wax kale ka yimaadaan baa suurtagal ah marka sida saxda waxa weeye in culimmada qaar odhanaya way jiraan laakiin sida yani yani aqrabka waxa weeya in la yidhaahdo maro qoyan ayaa markaa sanka iyo markaasi afka looga nadiifinaya oo markaa u taagan booskii luqluqashada iyo sandaarsiga kadib xubnihii kale la mayrayaa oo wejigii iyo sidii loo weysan jiray weysada waa la garanayaa saasaa loogu weysaynayaa intaa markii loo weyseeyo kadib waxaa laga mayrayaa madaxa iyo garkiibaa loo mayrayaa qof dumar hadday tahay timaha ayaa markaasi loo hagaajinayaa saddex qaybood baana laga dhigayaa timihii oo waa loo titcayaa culamada qaar waa loo sii daynayaa baa jira laakiin sida fiican waa in la yidhaahdo waa loo titcayaa timihii saddex qaybood baana laga dhigayaa kadib xubnihii intii kale jirka ayaa la mayraya intii kale ayaa la mayraya dhanka midig ayaa laga bilaabaya marka hore kadibna dhanka bidix baa lagu xujinayaa sidaasaa loogu loogu mayrayaa kadibna waa la angejinayaa oo markaa mara qalalan baa markaa jirkii la marinayaa kadibna kafantiisii ayaa la gelinaya marka kayfiyatu asligu yani saas weyaan haddii jirkao dhan biyo la wada gaarsiiyo si fiican yani biyo loo wada gaarsiiyo la nadiifiyana yani waa ku filanta soo maahan oo waxaa tusinaya yani xadiidkii ibnu cabaas ninkii ka dhacay hasha nabigu wuxuu ku yidhi sal allah alay wasalam iqsiluuhu wa sidrin waxaad ku mayrtaan yacnii biyo iyo gob ku mayra nabigu marka kayfiyada uma sheegin culimadu waxay yidhaahdeen waxaa laga qaadanaya ayada lafteedu haddii jidhka dhan biyo la wada gaarsiiyo si fiican loo nadiifiyo walow sidaa hadda aan sheegnay yaaban loo mayrine inay ku filan tahay baa laga qaadanaya ayb sheekhu marka wuxuu yidhi yani qasligu waa noocaas weeyaan Eh, dliilkiisuna waa xadiika hadda aan sheegnay iqsiluu bimaain wa sidrin kadalika xadiika umu caiya nabigu wuxuu ku yidhi sal اllau alay wasalam iqsilnaha gabadha mayra eh, takfiinku yani in la kafnayo waxaa tusinaya xadiikaas xadii ibnu cabaas nebigu wuxuu ku yidhi ninkii hasha ka dhacay wakafinuuhu fii awbayhi waxaad ku kafantaan labadiisii yani markaasi maryood uu watay oo markaa yani xajka uu ku xirtay yani ku kafna wasalaati calayhi kadalika markaasi in lagu tukanayo waxaa tusinaya xadiidka nebigu sal allah alay wasalam nin yani ayaa loo keenay ninkaasi waxaa loo sheegay in dayn lagu leeyahay waa arki doonnaaye nebigu wuxuu ku yidhi sal allah alay wasalam salluu calaa saaxibikum saaxiibkiinna ku tukada anuu ku tukan meeye marka salluu calaa saaxibikum dadkii qayb ka mid ayaa markaasi ku tukaday nebiguna kuma tukan marka waa fardu kifaaya oo inuusan fardu cayn ahayn ayaa laga qaadanaya in markaa la qaado oo la aasana yani markaasi waxaa laga qaadanayaa xadiidka inoo soo socda yani asricuu biljanaaza yani dadajiya janaazadii oo markaasi yani qabriga u qaada oo qabrigii geeya ayaa laga qaadanaya arrimahaasna marka waxa waa fardu kifaaya oo dadkii qayb ka mid a ah hadday u qumaan intii kale markaasi waa ka dhacaya imigii wa tajhiizu lmayiti meydkii oo la diyaariyo bigaslihi lagu diyaariyo mayritaanka la mayrayo wa takfiinihi iyo in la kafno wasalaati calayhi iyo in lagu tukado iyo wa xamlihi in la qaado iyo wa dafnihi in la aaso intaasba fardu kifaayatin weeyaan fardu kifaaya wey marka la qaadaya sida sunnaha ah waa in garbaha lagu qaadaa sida sunnaha waa sidaas laakiin culimadu waxay leeyihiin haddii maalan qabuuluhu ay fog yihiin oo kale oo markaa mashaqo lagala kulmayo in markaasi gaari la saaro ama wax kale la saaro markaasi basi kuma sugna ayay culimmadu yidhaahdeen wa qaala nabiyu sal allahu alayhi wasalama nabigu wuxuu yidhi asricuu biljanaasa yani janaazada dejiya fain taku saalixatan hadday tahay saalixo iyo mid wanaagsan fa khayrun tuqadimuunaha fa hiya khayrun yani kaasi waa khayr khayr weeyaan khayrkaasoo tuqadimuunaha ilayhi aad u hormarinaysaan u geynaysaan wain kaanad hadday tahay hayra daalika fa sharun fa hiya sharun shar weeye sharkaasoo tadacuunahu can riqaabikum qoortiina aad ka dejinaysaan xadiidka yani waa xadiid bukhaariya muslim ay wariyeen min xadiidi abi hurayra wuxuu tilmaamayaa nebigu sal allahu alay wasalam inuu markaasi amar ku bixiyey in la dedejiyo janaazada israaca yani culimmadu laba macnoy ku fasireen waxay yidhaahdeen israaca waxaa loo jeedaa in markaasi marka la qaado meydka oo qabriga loo wado in lala dheereeyo siraaca sidaa way ku fasireen culimmadu culimada qaybo ka mid ah waxay ku fasireen yacni israaca in loo jeedo tajhiiska oo si dhaqsaa in loo diyaariyo si dhaqsaa in loo diyaariyo oo markaasi aanla dib ridin labada macno oo culimmadu waa ku fasireen imaamu nawowi raximah ullah wuxuu odhanayaa macnaha dambe waa baail macnaha dambe waa baail buu odhanayaa waxaana radinaya inaan loo jeedin israaca tajhiiska inaan loo jeedin yani waxaa laga qaadanayaa qaybta dambe xadiidka wain kaanat hayra dalika fasharun tadacuunahu can riqaabikum tadacuunahu can riqaabikum marka in loo jeedo qaaditaankii waxaa laga fahmayaa tadacuunahu can riqaabikum qoortiina yani ka dejinaysaan marka qaaditaanku inuu yahay israaca in lala degdego yani saas ayuu sheekhu markaasi macnaha dambe xadiiska qayb dambe ayuu ka qaatay in loo jeedo israaca yani xagga sayrka iyo socodka markaa qabriga loo wado waxay culimmadu yidhaahdaan israaca axyaanan limaslaxa waa loo dibdhigi yani waa loo dibridi karaa meydka limaslaatin limaslaxatin raajixa oo maslaxadda waxaa ka mid a ah, maalan dadkii musalliinta ahaa ayaa kala maqanoo yani xilli wuxuu dhintay maalan yani aroor hore ayuu dhintay waxaa la doonayaa maalan in duhurkii lagu tukadoo kale soo waadix ama waa jumco waxaa la doonaya jamacu inuu bato ayaa la doonayaayo jamaacada isugu timid masaajidka inay ku tukadaan baa la doonayaa waa maslaxa raajixa waa la dib ridi karaa soo waadix maaha marka kadalika waxay leeyihiin haddii qofku si dhaqsaa ah u dhinto faja mowtulfaja ayuu u dhinto ayada lafteeda yacni si markaa loo hubiyo arrinkiisa miyuu yani suuxay masaa si dhaba u dhintay si loo hubiyo waxay culimmadu yidhaahdeen waa bannaantahay in markaasi takhiir lagu sameeyo oo waxay leeyiin culimadu sidaa sheekh ibnu cuthaymiin raximah ullah uu tilmaamayo kitaabkiisa sharxulmumtica ee waxaa dhacay dadka qaarkood intay dhinteen oo markiiba qabriga lala aaday in markaasi la ogaaday inay nool yihiin oo nin baa yani si markaasi kadaa u dhintay kadibna waa la qaaday iyadoo qabriga loo wado ayaa waxa arka nin kaasa wuxuu agee u sidaa waxay qabrigan u sidnaa waxay balu kaadiya ul soo qaatay buu garaacay ninkii maydkaha ninkii waaba dhaqdhaqaaqayba soo waadix ma marka yani hadda yani xilligan xaadirka yani waxaa jira qalab casri ah oo lagu ogaan karo yani qofku inuu dhintay in kale yani ayaa jira laakiin cidda marka qalabkaas aan haysan oo kale inay iska hubiyaan yani waa muhiim si arinta noocaasoo kale sheekhu uu sheegayo aysan u dhicin marka yani asalku waa israacaas weeye laakiin limaslaxatin raajixa markaasi waa loo dibdhigi karaa ayb wa qaala nabiyu sal allahu alay wasalam nabigu wuxuu yidhi asricuu biljanaazati janaazada yani dadajiya fain taku saalixatan in takun bay ahayd nuunkii waa laga xadfi kaanada waana la xadfaa axyaanan likarat اlisticmaal isticmaalka ku batay darteed nuunka kaana waa la xadfaa culamada qaarkood waxay odhanayaan muطlaqan baa loo xadfayaa biduuni sharin sida yunis ibnu xabiib oo kale culamada qaarna waxay odhanayaan shuruud ayaa loo shardinayaa shuruudda loo shari ilaa lix shari ayay gaarsiiyaan wax ka mid ah ibn maalik waa sheegay wuxuu yidhi wa min mudaaricin bikaana munjazim yuxdafu nuunu wahuwa xadfu multasim yacni waxaa la xadfayaa kaana nuunteeda laba shardi buu sheego waa inay mudaaric tahay sida hadda yani mawdican oo kale takuunu waa inay mudaaric tahay marka maxaa baxaya maxaa baxaya markay tahay maadigii sida kaana iyo markay tahay amar sida kun oo kale laga xadfi mayo mudaaric waa inay tahay wa bilmudaaricin munjazimna waa shardiyo waa in ay tahay majsuum maxaa baxaya hadday tahay mansuub sida lan yakuuna oo kale iyo hadday tahay marfuuc yakuunu oo kale waa baxayaan sawaadix maaha labadaas shardi ayuu sheekhu markaas sheegay shuruud kalena culimmadu waa ku daraan oo markaasi in sukuun lagu jasmiyo shuruudday ka mid tahay waa inay mudaaric tahay waa inay majzuum tahay sukuun waa in lagu jasmiyaa waa inaan isu taagin nuunka oo waa in markaa la wasliya haddii laisku taago nuunka waa in la sugaa sowaadix maaha saakin waa inuusan ka dambaynin kadalika damiir mutasila waa inuusan ka dambaynin ilaa lix shardi bay isku noqonayaan marka shuruuddaas ayb fain taku saalixatan hadday tahay saalixo iyo mid wanaagsan fa hiya khayrun khayr weeye khayrkaasoo tuqadimuunaha ilayhi aad u hormarinaysaan wain kaanat hadday tahay ayra daalik wain kaanat hayra daalika hadday tahay yani waxaan ahayn yani saalixo hayra dalika ayuu nebigu ka cabiray sal allahu aleh wasalam waxaa ku sugan bay culimmadu yidhaahdeen taadub lafdiga la cabirayo yani in yani lafdi la cabiro yani markaasi wanaagsan iyadoo weli waxa loo jeedo uu yahay waxaan fiicnayn in lafdi wanaagsan la cabiro waxaa lase garanayaa haddii saalixa la soo sheegay wixii marka aan saalix ahayn muxuu noqonayaa waa cagsi waa faasid soo maha haddana nebigu wuxuu ka cabiray wain kaana hayra dalik ma ohan wain kaanat wain kaanat sayi'atan ma ohan ata'adu fi lalfaad lafdiga la cabirayo inuu yahay lafdi wanaagsan ayaa markaasi laga qaadanaya oo lafdigu qofkuu cabirayo alfaadu isticmaalayo waa inay noqdaan alfaad wanaagsan walow waxa u jeedaba ha noqdaan waxaan fiicnayne markuu alle ka warramayey nimankii jinkoo soo islaamay oo lagu sheegay fii suurat aljin yacnii alle wuxuu ka xikaayooday oo ka mid ahaa hadalkoodii inay yidhaahdeen wa annaa laa nadri asharun uriida biman fi اlardi am araada bihim rabbuhum rashadan yacnii markay yani waxay u jeedaan garan mayno ana laa nadri asharu uriida biman fi lardi ma shar baa lala doonay dadka dhulka ku nool am araada bihim rabuhum rashadan mise alla wuxuu markay rashadkay hanuunka sheegayeen rabbi bay u nisbeeyeen laakiin markay sheegayeen harka markay sheegeen alla omaysan nisbayn iyadoo alla shar iyo khayr asagu labadu uu qadaray haddana omaysan nisbayn soo adx maaha asharun uriida bay uriida ficilka waxay ka dhigeen muayru siiqa soo adx marka waay culimadu waa laga qaadan bay yidhaahdeen alfaadda la isticmaalaya inay noqdaan alfaad yani markaa wanaagsan walow markaas macnuhu haba noqdo iyo muraadku haba noqdo waxa loo jeedo muraad markaa aan fiicnayn ayb wain kaana hayra dalika fasharun tadacuunahu can riqaabikum xadiidkuna bukhaariiyo muslim ayaa markaa wariyey min xadiidi abi hurayrata wa qaala sal allahu calayh wasalam nabigu wuxuu yidhi nafsu lmumini qofka muminka naftiisu mucallaqatun bidaynihi dayntiisa ayay u xihantah ayaa loo xihay xataa yuqdaa canhu ilaa laga gudo dayntaasi rawaahu axmed watirmidi xadiidka waxaa wariy imaamu axmed iyo tirmidi baa wariyey imaam alalbaanina wuu saxiixiyey fii sunan tirmidi ayuu ku saxiixiyey axmed iyo tirmidi keligood ma warin kadalika ibnu maaja waa wariyey xaakim waa wariyey bayhaqi wuu wariyey min xadiid abi hurayra imaam albanina sunan tirmidi ayuu ku saxiixiyey macnaha uu tilmaamayo xadiidku nabigu sal allahu alay wasalam wuxuu inoo sheegayaa qofka muminka yani naftiisu waxay u xiran tahay dayntiisa imaam siyuuطi wuxuu ku fasiray mucalaqa lafdigaas markuu fasirayey ay maxbuusat can maqaamiha alkariim waxaa laga xabisayaa oo loo laga hor istaagayaa maqaamkeedii iyo martabadii sare martabadii qiimaha lahayd oo nafta ay tegi lahayd ayaa loo diidaya laga hor istaagayaa maxaa ka hortaagan dayntaa lagu leeyahay dayntaas lagu leeyahay ayaa ka hortaagan kadalika imaam alciraaqi wuxuu ku fasiray amruhaa mawquufun laa xukma laha binajaatin walaa halaag nafta haddii dayn lagu leeyahay yacnii loo xukumi mayo inay badbaaday loo xukumi mayo kadalika yani inay halaagsantayn la xukumi mayo ilaa markaa daynkaas laga bixiyo qofku hadduu khayraad fara badan iyo wanaagyo fara badan yani uu xataa uu la yimid oo soo shaqaystay la furi mayo xadii saxiixa imaam albukhaari uu wariyey yani xadiika imaam muslim uu wariyey min xadiii cabdullahi bn camar bn caas nabigu wuxuu yidhi sal اlahu alay wasalam yukfaru lishahiid kulu shayin ila dayn shahiidkii waxaa loo dhaafayaa yanii waxa all wuxuu sameeyey waa loo dhaafayaa waxaa laga soo reebayaa daynka laga soo reebayaa daynka loo dhaafi mayo xataa shahiidkii loo dhaafi mayo daynkii soo waadix marka waxay tusinaysaa yani dayntu halista ay leedahay dayntu halista ay leedahay ayay tusinaysaa qofkuna intuu awoodi karo waa inuu iska ilaaliyaa yani daynkaas waa inuu iska ilaaliyaa maadaama yani dhibka noocaas ay leedahay oo qofka acmaashiisii iyo wanaaggiisii khayrkii uu la yimid oo uu soo soo yani soo camal falay intuu adduunka joogay yani eh, ay ka hor istaagtay inuu qofku iska ilaaliyo yani waa markaasi waa shay muhiima weeyaan <clears throat> ibnu cusaymiin raximah ullah isagoo macnahaas fasiraya xadiikaas n wuxuu yidhi dayntu waa hamun biاleyl wadullun bاnahaar daynku habeenkii waa hami qof markuu habeenkii seexdo asagoo dayn lagu leeyahay habeenkaas dhan daynkaasu ka fakeraya siduu yani isaga bixin lahaa fakar iyo walwal bay ku haysaa maalintiina waa dulli oo qofkii wuxuu iska ilaalina dadkii daynta ku lahaa wuu iska ilaalinaya oo dadka daynta kule meelaha ay joogaan mari mayo waa dhudhuumanaya marka habeenkiina waa hami buu yidhi maalintiina waa dulli dad fara badan ayagoo laga yaaba inaysan baahi badan u qaban baahi badan baahi badan inaysan u qabin dayntaasi ayay gelayaan baahi badan ayagoo markaa aysan u qabin ayay gelayaan marka yani waxaa haboon qofku inuu iska ilaaliyo culamada qaar ka mida ah waxay tilmaameen yani qofku hadduu markaa ku dhinto daynkii isagoo markaa doonaya inuu bixiyo oo niyaysan yanii ilaah baa ka bixinaya isagoo niyeysan buu dhintay inuu bixiyo laakiin ma bixin ilaah baa ka bixinaya oo ka gudaya waxayna ka soo qaadanayaan oo ka daliishanayaan xadiidkii nabigu inuu yidhi sal allahu alay wasalam man akhada amwaala annaas yuriidu ada'aha adda allaahu canhu waman akhada yuriidu itlaafaha atlafahu allahu rawahu lbukhaari yacni qofka qaata dadka xoolahooda isagoo doonaya markaas inuu iska bixiyo ilaah baa ka guda qofka marka wuu dhintay isagoon bixin yani isagoon bixin ayuu sidaa ku dhintay ilaah baa ka gudaya culamada qaar marka yani macnahaasay xadiidkaasay ka qaateen yani masalada noocaas laakiin cumuuman qofku waa inuu markaa deynka iska ilaaliyaa intuu awoodi karo wa qaala nabiyu sal allah alay waslm nabigu wuxu yihi nafsu lmumini qofka muminka yani waa mid la xiray bidaynihi bisababi daynihi daynka uu galay sababkiisa ayaa loo xiray oo markaasi waa la xabisay oo markaasi maqaamkeedii wanaagsanaa ay tegi lahayd baa laga xabisaya xataa yuqdaa canhu ilaa laga gudo markaa daynkaasi rawahu axmed watirmidi imaamu axmed ibnu xambal iyo imaamu tirmidi ayaa wariyey iyo kayrkoodba imaam alalbaanina uu saxiixiyey sheekh wuxuu yidhi wlwaajibu fi lkafani wlwaajibu fi lkafani kafanka kiisa waajibka waxa weeye hawbun kafanka waajibkaa hawbun hawb weeye hawbkaasoo yasturuhu yasturu jamiicahu yacni asturaya qofka jirkiisao dhan siwa ra'si lmuxrimi marka laga soo reebo qofka muxrimka madaxiisa wa wajhi lmuxrimati gabadha muxrimadda manaa wejigeeda halkan sheekh wuxuu inoogu sheegayaa yani kafanka kiisa waajibka ah waa hal maro oo markaasi yani qofka asturaya xubnihiisa o dhan asturaya marka laga soo reebo qofka muxrimkaa aana wejigiisa marka laga soo reebo qofka muxrimkaa madaxiisa iyo gabadha muxrimadda wejigeeda Eh, waxaana tusinaya yani markaasi eh, xadiidka umu caiya radia allahu canha waxay tidhi rasuulkaa noo soo galay sal allahu alay wasalam oo annagoo markaa inantiisii mayrayna markay dhimatay nabigu wuxuu nagu yidhi sal allahu alay wasalam saddex goor mayra ama shan ama wax ka badan hadii markaa ay idiin muuqato eh, kadibna sheekhu wuxuu midda yani mayritaankan ugu dambeeya waxaa ku dartaan bahla kaafuurka la yidhaahdo ama wax ka mida ah kaafuur markaad dhammaysaana isoo ogeysiiya markaan dhammaynay ayaan soo ogeysiinay n nebigu wuxuu noo soo tuuray sal allahu aleh wasalam yani faalqa ilayna xiqwahu hoosguntigiisii ayuu markaa nebigu noo soo tuuray faqaala ashcirnaha iyaahu yani hoos u mariya ayuu nebigu yidhi sal alla alay waslam walam yazid calaa dalika waxna kuma darin Eh, kadalika waxaa sugan yani muscab bn cumayr iyo saxaabigii yani xamza nabiga adeerkiis labaduba in hal mara lagu kafnay ayaa sugan oo axaadiista ku soo aroortay marka haddii la helo hal maro oo markaa jidhkao dhan wada gaaraysa yani waa ku filan tahay eh, waa laga badin karaa oo markaasi waa bannaantah in laga badiyo oo xadiidkii ninkii ka dhacay hashiisa wa kafinuuhu fii awbayhi ayuu nabigu yidhi sal alahu alay wasalam labadiisa maryood ku kafna marka laba maryood baa lagu kafna saddex in lagu kafnana waa bannaan tahay oo nabiga laftiisa sal alahu alay wasalam markuu dhintay waa lagu kafnay oo caaisha radi allahu canha waxay tihi kufina rasuulu llaahi sal alahu alay wasalam fii alaaati ahwaabin biidin saddex maryoodoo cadcad ayaa lagu kafnay marka hal mar haddii la helo waa ku filan tahay yani kadalika waa laga badin karaa labaa lagu kafni karaa saddex baa lagu kafni karaa tafriiqa culimada qaar ay sameeyeenoo raggiina inay saddex yidhaahdeen dumarkiina ha badiyo shan yidhaahdeen tafriiqa asagu wax daliil ah ma laha wax daliil ah yani ma leh lidaalika yani raggii iyo dumarkii waa siman yihiin raggi iyo dumarkii way siman yihiin waalwaajibu fi lkafani kafanka yani kiisa waajibkaa thawbun yasturu jamiicahu waa maro asturaysa qofka markaas jirkiis dhan yani asturaysa siwaa ra'si muxrim marka laga soo reebo qofka muxrimkaa madaxiisa oo markaasi yani qofka muxrimkaa madaxiisa isagu yani markaasi la asturi mayo waayo nebigu sal allahu alay slam ninkii yani dhintay isagoo markaasi muxrim ahaa nebigu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam walaa tukhamiruu ra'sahu madaxiisa ha daboolina faina allaha yabcaثuhu ywma اlqiyaamati mulabiya ilah baa soo saaraya maalinta qiyaama asagoo talbiyeysanaya oo labayk allahuma labayka leh ayuu rabbi soo saarayaa ee madaxiisa ha daboolina ha qarinina gabadha yani lafteeda wejigeeda in la asturo yani oo markaasi in niqaab lagu asturo axaadiis baa ku soo aroortay nebigu wuxuu yidhi sal اllah alay wasalam walaa tantaqimu almarأaةu almuxrima walaa talbas alqufaazayn gabadha xurimadda ah niqaab xihan mayso qufaazaynna xihan mayso baallada gacmaha la gashado xihan mayso waa laga ilaalinaya laakiin loo diidi mayo maro kale in lagu asturo loo diidi mayo yani gabadha wejigeeda waxa loo diiday waxa weeye yani maradaa tolan oo yani niqaabka ah ama sida niqaabka loo tolay yani maradaasoo midda loo diidayo laakiin wax kale in mara caadi in lagu asturo taasi lama diidana taasi lama diidana waan arki doonnaa insha allahu tacaala sheekhu marka wuxuu yidhi yani waxaa laga soo reebayaa siwa rasi almuxrimi wawajhi lmuxrimati sheekh wuxuu yihi waifatu salaati alayhi wa salaati calayhi sifada loogu tukanayo waxaa weeyaan an yukabira inuu takbiirto fayaqra alfaatixa oo markaasi faatixada u akriyo uma yukabir fa yusallii cala nabiyi sal allahu alay wasalam yani wuu takbiiranayaa midda labaad markaa nebigu ku salinaya sal allahu alay wasalam uma yukabir fayadcuu lilmayit kadibna wuu takbiiranayaa wuxuu u ducaynayaa meydki fayaquulu allahuma kfir lixayina wamayitina washaahidina wagaa'ibina wadakarina waunhaana wasagiirina wakabiirina اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان sheekhu wuxuu hadda inoo sheegayaa yani kayfiyada loogu tukanayo qofkan dhintay oo meydkaa waayo waxa qofka loo qabanaya waxaa ugu muhiimsan waxa weeyaan waa salaada weeyaan takbiirta koobaad markuu takbiirto yani wuxuu akrinayaa faatixadu akrinayaa waxaa la tusinaya oo laga qaadanaya yani ibnu cabaas radi allahu canhu ayaa wuxuu ku tukaday janaazo <clears throat> markaasa wuxuu akhriyey faatixadii wuxuu yidhi sia waxaan u sameeyey litaclamuu annaha sunna waxaan u akhriyey si aad u ogaataan inay sunno tahay marka yani xadiiskan imaamu albukhaari ayaa wariyey kadalika xadiid yani culimmadu ay dacfi ku sheegeen imaamu ibnu maajah uu wariyey waxaa ku soo aroortay umu shariik alansaariya inay tidhi amaranaa rasuulu اllaahi salى اllahu alيyه wasalam an naqra'a cala اljanaazati bifaatixati اlkitaab yani rasuulku wuxuuna amray sala اllahu alيyه wasalam inaan ku dul akhrino yani janaazada iyo meydka faatixada inaan ku akhrino marka xadiidka dambe yani dacfi yasiira ayaa ku sugan sida ibnu xajar talkhiis xabiirka uu ku sheegay yani labadaas xadiidka dambe xadiidka hore oo marka ibnu cabaas uu warinayo ayaa laga qaadanaya litaclamuu annaha sunna inay tahay sunna inay tahay inaad ogaataan baan u akhriyey marka takbiirta koobaad yani faatixada ayaa la akrinaya takbiirta labaad yani wuxuu ku salinayaa nabiga sal allahu alay wasalam ayuu ku salinayaa waxaana yani tusinaya xadiidka abu umaama uu wariyey yani oo wuxuu yidhi abu umaama yani nin baa u sheegay abu umaama asxaabta ka mid ah ana الsunaةa fi الصalaaةi calى اljanaazati an yukabira اlimaamu uma yaqra'a بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات laa yaqra'u fii shayin minhuna uma yusallimu siran yani fii nafsihi waana xadii yani saxiixa weeyaan xadiidkan wuxuu tilmaamayaa sunnadu waxa weeyaan yani eh, eh, sunnada salaada janaazada waxa weeyaan imaamku markuu takbiirto inuu markaa faatixatulkitaab akhriyo midda ku xigtana eh, yani oo weliba si sira u akhriyo inuu si hoose u akhriyo ibnu cabaas radi allahu canhu waxaa ka sugan inuu si sare mar u ariyey kor u akhriyey oo markaas uu yidhi waxaa kor ugu akhriyey yani inaad ogaataan ama inaad barataan ayaan kor ugu akhriyey midda labaadna yani markaasi nebi maxamed sal allahu alay wasalam ayaa lagu salinayaa yacni kayfiyeedka soo arooray oo markaasi nebiga ka sugan sal allahu alay wasalam kayfiye kastoo loogu saliyana waa bannaanta kayfiye kasta loogu saliyo waa bannaan tahay oo markaas waa ku asaxaysaa ta saddexaad waxay noqonaysaa in markaas meydkii loo duceeyo ducooyinka loogu ducaynaya waxaa ka mid ah yani ducadan sheekhu hadda inoo sheegay allaahuma kfir lixayina wamayitina alla u dhaaf yanii kaayaga nool iyo kaayaga dhinta u dhaaf labaduba wa shaahidina waqaa'ibina kaayaga goobjooga ah oo halkan jooga iyo midka naga maqan labaduba u dhaaf waakarinaa waunhaana waxaa udhaaftaa u dhaaftaa dakarina kaayaga lab iyo waunhaana kaayaga dhadig raggi iyo dumarka labaduba alla u dhaaf wasahiirina wa kabiirina kaayaga yar iyo midka weyn labaduu u dhaaf wasahiirina imaamu sancaani wuxuu ku fasiray wuxuu yidhi macnaahu habithu cinda atakliif lilafcaali الsaalixa wailaa falaa damba lahu sagiirku dembi ma leh mar hadduuani uusan dembi lahayn maxaa loo dhaafayaa macnuu waxa weeyaan bu sheekhu yidhi yani abithu cinda takliif allaw sug markuu mukalaf noqdo oo qaangaaruu noqdo allaw sug ayib oo markaasi afcaasha saalixa allaw ku sug marka saasaa loo jeeda muraadka loo jeedo u dhaaf saasaa looga jeedaa allahuma axyaytahu mina allow midka aad noolayso annaga naga mid ah fa axyi cala islaam islaamnimada ku noole waman tawafaytahu midkaad oofsato oo annaga naga mid ah fatawafah cala aliimaan allow iimaanka ku oofso oo iimaanka ku dil waana xadiid axiixa eh, saxaxahu alalbaaniyu fii saxiixi sunani abi daawuud ayuu ku saxiixiyey halkaa inoo joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabxamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك